بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaaبه أجمعين jelsadana waa tii sideedaad ee ku saabsanay risaaladii xukmu taqniin الشharيcة الإسlaamiya الفصل الخaamis fusuushii ugu muhiimsanayd waa soo hormareen laba faslun baa hartay iyo khaatimadii fusuushii marka waa soo hormartay risaalada muhiimadeeda waa soo hormartay fasl الkhaamis wuxuu ku saabsan yahay xuluul camaliyaة lidafci hadihi الnaazila xuluul xal iyo makhraj looga baxo macnaa camaliy waaqic ah oo la taaban karo ila annu hadday kugu timaado mushkilay kugu timaado mushkila maaha laakiin maxaa mushkila ma taqaanaa in la waayo xalkeeday meesha looga bixina almushkila inay kugu dhacdo waa shay iska abiiciya laakiin mushkila ma taqaanaa almushkila hiya anlaa tajida walaa tacrif almakhraj taa way ugu weyn laakiin marka wuxuu ku leeyahay hadday mushkila dhacday oo dhib dhacay waaba dhacayba qolo soomaliya nin iska dishay baa markaasaa la yii war mag hadlaynaysiyo hawshaa laga xaalo markaas waxay la soo fadhiisteen hebel horta maxaa la yidhaahdaa muxuu u dhintay war ninku waaba dhintae gooy nink waaba dhintay waa la dilo nink waaba dhintay laakiin mag iyo mawlaxa iyo tolnimo iyo waxaan wadnaa gabar baan wadnaa markaas waa le war hebel muxuu dhintay horta hebel baa dhiman war hadday mushkila dhacdo waa in la helo makhraj wey sheekhu marka wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo war mushkiladan iyo waxaan lala ordahayo waa inaan u helno xal iyo maslaxo iyo mraj meel looga baxo oo waaqicoo la taaban karo hada ariiqatu ahlicilm habeendhowna waa soo ishaaray haddii wax la diido ama la yidhaho waxaas ma jiraan ama la dafciyo waa in la helo bedel waa in la helo ummadda haddii wax laga hor istaago intay wax ku yaacdo ay maxaa ley wax moodaan waa in la yihahdo wuxuna ay liitaan war waxaan waa liitaana kanaa ka fiican aad qofka halkaasu markaa aadaya tib shawkaada wuxuu xuluulun xal weeye camaliyatun oo camaliya oo la taaban karo waaqica wey lidafci si loo dafciyo meesha looga saaro loo naqo haadihi naazila ee haadihi alwaaqica wa haadihi alxaadita naaziladu waa xaadisa iyo waaqaco iyo arrin dhacday minhaa waxaa ka mida xuruushaas sheekh xoogaaba ka taabanaya ayb laakiin qof walba markuu fakaro iyo waaqicu joogo xal waa heli kara waxna waa maxaa qofka ilaahay waafajiyo wax badan ma ogaan kara minhaa waxaa ka mida xuruushaas iyo xalkaa waxaa ka mida badlu in la bixiyo oo la dhiibo almasiidi wax badan weeye oo min alcinaayati dadaal ah biikhtiyaari in la doorto alqudaati qudaad in la doorto rag <laughs> maxkamadaha noo fadhiiso qudaada in la doorto waa ka mida si looga kaaftoomo taqniinkan waxaa laga ordaysaan qodobaynta waxaa weeye waa in lagu dadaalo wakti lagu bixiyo biikhtiyaari اlqudaa oo see lagu dooranaya cilmigooda iyo diintooda iyo waracooda iyo da'dooda iyo khibradooda waan ku dooranayna dadkaan baaray dhawa dhex gelin ummaddan warsanee deegaanka joogta war magaalada qaadi ka noqon kara culimmada joogta dadka jooga waxyaa talabatulcilmi yaa u qalma lagu dadaal oo labaare hawsh meel ogaan wey waicdaaduhum in la diyaariyo wey icdaaduhum dadkaa in la diyaariyo maskixiyan loo diyaariyo cilmiyan loo diyaariyo aqaaf ahaan loo diyaariyo maktabadii kutub loo diyaariyo dadka in la diyaariyo oo uu noqdo qof mas-uul qaadi karo ummadda hor imaan kara inuu noqdo baa loo baahan yahay waicdaaduhum in la diyaariyo dadka dhinac walba laga diyaariyo iyo wa ta'hiiluhum in maxaa la yidhaahdaa ahl looga dhigo tahiilku de waa qofka inuu noqdo munaasib iyo laa'iq fi makaan meesha u fadhiyo ummadda uu maal hor fadhiyo iyo xaajada uu qabanaya dantuu qabanaya inuu u noqdo ahal mid u cuntama laayaca way noqdo wa tahiiluhum tahiilka icdaadkuna inta badan waa isku wa tahiiluhum baa la odhan karaa icdaaduhum in haddana la diyaariyo tahiilan diyaari weeye cilmiyan xagga cilmigaa aqoontooda iyo macrifadooda waa in la hubiyo oo la kasbeeyo oo la ogaado oo laga hayo taariikh dheer oo macrifadiis aqoontiisa ku saabsan way ayb dadka yaqaanay dadku wax ka soo bartay culummadu wax ka bartay dadku wax la bartay ummadda waa in la warsado marka waa taahiil in maxaa la yidhaahdaa la diyaariyo cidaadkin bay la macno tahay oo ku agdhowda ta'hiilan diyaarin iyo maxaa la ehel ka dhigid weeye wallahi ka dhigid weeye cilmiyan xagga cilmiga cilmigiisa waa in la diyaariyo cilmi wasaa'il buu u baahan yahay kutub buu u baahan yahay maxaa la yidhaahdaa maskax degan buu u baahan yahay wa tadriiban waa in la tababaro tadriib waa in la tababaro dowraad cilmiya dowraad qadaa'iya waa in la geliyo maxkamadaha waa inay tagaan qudaada wax xukumaysa waa inay ag fadhiistaan qaabka waxay xukumayaan waa inay dhegaystaan waa inay waraaqahooda qortaan diiwaanka waa in la soo baxaan waa in hawsha dhegaysto subax walba maxkamadda u kallo uu fadhiisto uu maxali hawlaha ka qayb galo marka tadriiban tababaridii weeye camaliyan oo camali awood inuu asag waraaqiisa qaato qoro qadiyadda dhegaysto dayo oo ragga culimmada la fadhiisto qudaada ag fadhiisto oo waraaqaha u qoro ayaa gacan yaro u noqdo camaligaasoo maxaa la yidhaha rafiican weliba sarreeyo wey si fiican waa in loo hubiyo in si fiican loo hubiyo oo qadaayaad kala duwan uu ka qayb galo kuwo dhiig ah kuwa xoolo laysku haysto kuwa laysku haysto guur laysku haysto kuwa carruur laysku haysto kuwa dhul laysku haysto waa inuu qadaayaadkaoo dhan u fahmi karo oo ka qaybgeli karo ziyaadau in la kordhiyo weeye baa xalkii ka mid acdaadihim tiradooda waa in la kordhiyo waziyaadatu acdaadihim tiradooda in la kordhiyo qudaad badan in la helo markay nagu soo baxda qaadlo caawa naga dhintay tusaale ahaan waan xanuunsada safar buu aada hawshiina waxaa weeye maxkamad la-aanio ummadda ma dhici karto ummad meel deganoo maxaa la yidhaha qaadi u fadhin maba dhici karto dadka xoolo maaha sheekh qaadi la'aan iyo meelaan maxkamad iyo qaadi joogan lagu kala damaynay de waa xoolo dadka meesha jooga dad bini aadan oo ma waa la ohan karaa marka haddii ay meeshii qaadi ka baxo caawa naga dhinto waa inaanu helno maqana mataankiisaa jooga nin meesha noo fadhiisto waa ina helno aan ku kalsoonahay oo hubno oo liiska iyo maxaa la yidhaha diiwaankaan haysano hebel waa u qalma hebelna waa u qalma hebelna waa u qalma maalintaan u baahano aanu yeerano wasiyaadatu acdaadin tirada waa in la badiyo minman duuliya dad iyo qudaadi weeye culummo tatawafaru ay ku dhammaystiran tahay fiihim dhexdooda ashuruudu shuruudiyu xasba istiaacati hadba adarka iyo kayfiyada istiaacada loo awoodo huruudda aan degsanayno huruudda aan degsanayno maxay tahay shuruudda aan degsanayno inuu qur-aanka tusaalaan xifdisan yahay ama axkaamtiisa tafsiirka si fiican u yaqaano kutub axkaam tafsiir inuu yaqaano axkaam maaa l adilat axkaam axaadiis sunnada inuu yaqaano masaaisha qadaha inuu wax ka garanayo kutub alqada walxawaadis wax laga alifay howlaha inuu yaqaano da'diisa aan maxaa la yirahda aan shardisanayno howlahaasoo dhan inaan shardisanayno wixii shuruudan marka aan degsanay waa in ay ku dhammaystiran tahay oo oofinayso lanno intaad helaysa nin odayoo lixdan jira konton jira ah oo wax yaqaana waxaa weeye wiil yar meesha kusoo riix wiil yar meesha kuso maxaa dhacay dadka odagaan meesha fadhiya way ka haybaysanayaan gadaal bay u joogtaan markay arkaan nin meeshaan fadhiyo garcas aa ka haybaysanaya tilaabay dib uqaa lakin wiil yar markay arkaan indhahay lasoo kala baxayan waxay le mid yaroo qayraba baa meesha fadhiya weeye marka kaa asaga aan dardarno odayaashii ogaa sidoo ugu soo shirahayaan laakiin markay arkeen inay kuda-a dibay tilaabo u qaadayaan marka waa in shuruuda la degsaday ay tahay shuruud u shaqaynaysa qadaha iyo maxkamadaha iyo u shaqaynaysa waa inay tahay ayb ee shuruud tacjiis ah oo dadka lagu caajis gelinayo ma aha in laga dhigo lama rabo ayb marka miman tatawafaru fiihim shuruud shuruuddii iyo maxaa leeyaha loo degsaday xasba istiaacati hadba sidii la awoodo oo la karo biqadi nadari firmada iyadoo laga laabahayo can taariikhi waktigiiyo taariikhi takharuji ay ka soo baxeen min akuliyaati sharciya kuliyaadka sharciga waqtiga soo baxeen hadday xaaladdu shahaado tahay oo shahaado jaamici lala imaanahayo loo fiirin mahayo ee goormuu ka soo baxay jaamacadda laakiin maxaan fiirinaynaa macrifadiisa cilmi xagga da'diisa caqligiisa dakinimadiisa howlaasaan fiirinaynaa mantiqada markaa qaadiga laga noqonahayo inuu yahay nin ka soo jeeday inaa nin ka soo jeedin limaada maxaa dhacay manaatiqdu waxay leedahay lahajaad iyo caadaad iyo dhaqan waxay leedahay iyo jarkaboodo iyo sinsaariyo waxay leedahay dadka jooga ay yaqaanaan nin ka soo jeeda oo marka garan kara reer hebel warkooda iyo xaaladooda garan kara intaan helayno hawshaan yaqaanae eh, wadaad kala u diri laakiin ninka hawshaa garan kara ka soo bix laguna kalsoon yahay kaasaan u diraynaa marka kuliyati sharciya inuu ka soo baxo shahaado wato wax ictibaaro macnaa lama sinay taariikhdooda shahaado hadduu wato hal ictibaar hadii la rabo laakiin xagga waktiga waxba fiirin mayno wey ma hadduu ka soo baxay ma mar horu ka soo baxay limaada lianna waxaa dhici kartaa nin eh, imaam ahaan jiray oo mufasir ahaan jiray oo muxadis ahaan jiray oo faqiih ahaan jiray ummadda u faa'iideynaya labaatan sano soddon sano inuu jaamacad galo isagoo konton jira uu ka soo baxo hadduu isagoo konton jiro oo caalima jaamacadda shahaado ka soo qaato iyo wiil yaroo labaatan jir jaamacadda shahaado ka soo qaatay ama asaga hortiisa afar sano shan sano ka soo baxay oo soddon jir ah hadi maxali uu dhali karo isku meella dhigi maayo ninkaanoo dhalanku ninkaan wax akrinahayo ummaddana ku dhex jira waxna fahmayo marka shahaado waxba lagu xir maayo taarikhdi wax ka soo baxeen lagu xir maayo oo minha waxaa ka mida wey eh, xululka waxaa ka mida iyo xalka waxaa ka mid a mukaatabat culamaa اmanaaiq mukaataba in loo qoro waraaqii irsaali fartiin loo diro culamaa اlmanaaطiq culammada ku nool mantiqooyinka iyo degmooyinka deegaanada ku nool wاlmuduni magaalooyinka wاlquraa iyo tuulooyinka tuulooyinka iyo magaalooyinka wan culammada ku nool yaan waraaqa u diraynaa maxaan ka codsanaynaa litarshiixi inay soo sharaxaan oo soo gudbiyaan man yarownahu cid ay u arkahayaan ahlan inuu ahl iyo u qalmo oo munaasib u yahay lidaalika hawsha ayada inuu maaa u qalmo hawsha in u qalmoqadar loo dhiibi karo culammada manaadiqa joogta waxayna ragga dalabada oo idinka waxay ka barta oo maxaa la yidhaahdaa fariidka oo fiican soo gudbiya magacyadu liiskooda soo gudbiyo ragga ayaga waa la tababari waa la diyaarin waxaa qadana loogu talageli wey marka litarshiix inay soo sharaxaan soo gudbiyaan man yarawnahu ahlan lidaalika min kibaari طulaabihim ardaydooda kuwa waaweyn ardada darajaad arday baa toban sano kula joogay ardayna sanad buu kula joogay hadduuba wax bilaabay mid baa shan sana kula joogay marka kibaaru طulaab oo culummo noqday oo ehel noqday oo hawsha maxaa la yidhaha u qalmi karaa soo gudbiyaa laleeyahay oo min mucallimiin dadka waxbaraba kibaar ulaab maxay masaajida wax ka akriyaan madaarisay wax ka dhigaan macaahiday wax ka dhigaan maxaa la yira dugsiyada qur-aanka ay dhigahayaan qudaadii bayba caawinhayaanba howlahaasay o dhan bay wadaanba mucalimiin aw muwaiiin muwadafiin dowladday u shaqeeya muwai waa nin shaqaala oo dowladda ushaqeeya hay-adaha dowladda u shaqeeya oo waa dad shaqeeyo aw mutafariqiin ama waxa weeye dad madax banaan oon cidna u shaqaynin wax shaqo dawlado hadda u haya ama macallin ama midna ma jirto waa nin iska aalibulcilmiya masaajidiisa maraakistiisa wax ka barta gurigiisana kabacdi maxaa la yihahda aadawi dadka noocaasa u yaqaanaan baa waxaa leeyahay culummada deegaankaa joogta war soo gudbiya dadka noocaasa dadka maxaa la yihahda fiican soo gudbiya baa la ohan hayaa ayb hawsha marka hawl iska macruufo wey culamada islaamka taarikhda markaad fiiriso rag baa iyagoo iska jooga yay dawladdu u yeertay wey oo la yidhi waa lagu rabaa markaasuu baqay war maxaa jira dawladdu caaw maxay ku dhihi doontaa aimow baa l beri subax markuu yimid maxaa la yihahdo waaa l meelheble ayaa wada qaadi inaad ka noqoto indhuu cerka taagay qaadinimada hawsha maay tahay qabaa la yidhi hawsha wey ah, hawsha qabo <laughs> la yiri wey tahay maxaa dhacay markuu hawsha waraysana waxaa la yidhi sheekaagaa kusoo gudbiyey sheekaagaa kusoo gudbiyey farta kugu soo fiqina hawsha qaban karto maxaa la yidhi dawlada hate eh, shaqadan qabow ummaddana wax u tarow hay marka qaab noocaasa weligeed bay fi taariikh ummadda muslimiinta noocaas ahayd culamada lagu dooran jiray wey oo minha waxaa ka mid a ah tarkiisu in maaa ooga la tarkiismaaakim in xoogii culayska la tarkiis culayska in la saaro tarkiismaaakim filmudug magaalooyinka waaweyn oo ummaddu isugu imaanaysa maxaakimta ku yaalo culayska in la saaro qadaha in la fuudeeyo rag ehela la geeyo rag waxyaqaana la geeyo xaje la fuudeeyo maxkamaduhu ay kala socdaan dadka qadaayadkooda laga jawaabo cabashadooda laga jawaabo malafkooda iyo diiwaankooda yaallo la kala tuuro oo hawsha la socodsiiyo laakiin hadday toban sano iska taalla maxkamaddu ay maxaa la yidhaahdaa ay iska laalan tahay waa la laala waa la laala dib baa loo dhigay maxay dib maxaa loo dhigay haddaad maqasho maxkamada dib baa loo dhigahayaa timir laf baa ku jirto Ah, gacmo jilicsan lagumaadan salaamin wey ni gacmahaagu qalafsana marka xasan go-aanay gacan waxaa lagu salaamaa culummada kudaada waxaa lagu salaamaa gacan jilicsan maxayta gacanta jilicsan ma taqaanaa alyom wey yom maanta marka waa in maxkamadaha magaalooyinka waaweyn waa meelaha laysu wadi wada joogto waa in la fuudaya hawsha ayadaa haddaad maqasho qadaa dib u dhacay waa isdul saaran tahay waa isdul saaran tahay weeye akownkana waxba fartiintaada maana aragu waliktifaa in lagu kaaftoomaa la rabaa bialabati alcilmi ragga cilmiga dalbo cilmiga yaqaana oo cilmiga raadiya murashaxiina oo laga soo sharaxay oo laga soo gudbiyey min culamaa'ina annaga culammadana diinta taqaano sheekh walba oo mantiqo jooga magaalo jooga dad dalabat lcilmi oo ku xihan baa jira wax ka barta usuulka akhrisanaya fiqiga akhrisanaya xadiiska akhrisanaya tafsiirka akhrisanaya axkaamka akhrisanaya ragga marka culummada ku xihan ay soo gudbiyaan ayaan maxay ku kaaftoomaynaa wey kuwaasoo yuu kalu loo tala saaranahayo ama yuwakalo laakiin yuwakalo in hadda tahay baad moodaa yuwakal loo tala saaray ama yuwakal loo tala saaray ilayhim xaggooda maca alwacdi dadka ay wacdiyaan oo masaajidda ka istaagaan walirshaadi iyo hanuuni dadka ay hanuuniyaan muxaadaraad jeediyaan dacwo shaaric jeediyaan ummadda ay la hadlaan iyo walimaamati inay imaamo noqdaan masaajida ay ka tujiyaan dadka noocaas masaajida tujiyaan sidoo kale khitaaba inay khudbada akhriyaan khudbooyinka iidi mudda jumcada iyo waxaasun ay akhriyaan dadka noocaasa ku kaaftoomaynaa wey dadka noocaasaan ah ku hafteemaynaa sidoo kale waxaana u dhiibaynaa ugu daraynaa weeye alqadaau ayagoo wacdi iyo irshaad iyo tamhaal la yidhaahdaa imaamo iyo khitaabo intaba noo haya waxaan ugu daraynaa alqadaau qadihii baan ugu daraynaa fii xuduudi mucayanati xad cayiman wey seero cayiman waxaan leenahay tuuladan heblaah meeqa qoys baa ku nool waxaa degan tuuladan boqol qoys baa degan baadiyaheeda waa la degan yaho waa la yimaada waa loo soo adeeg tagaa waa loo soo sokor raasa waa loo soo shaah tagaa waxaan leenahay adigu tuuladan imaam ka tahay murshid baad ka tahay macalin baad ka tahay qadana waad joogta maxkamaddana waad fadhidaa guri yar baan u samaynayna waxaan lena halkaan ma aragtaa labadii isqardoofta oo laba waxaanood iska hardido meeshan ku kala saar baan leenahay uma ay baahna marka inay magaalo weyn soo aadaan wax alla wey xaajaada iyaga ku aadan oo dhan qaadi baa u fadhiya ku filan wixii ku adkaada waxa uu soo gudbin wey wixii ku adkaada uu soo gudbin hawlaha ku filan waa loo dhiibahayaa marka xuduud almucayana fi lqura tuulooyinka xuduud اlmucayana fi اlqura baa loo dhiibahaya waxaa laleeyahay xaafadaanaad ka tahay ama tuuladaad ka tahay ama ceelkaanaad ka tahay meeshaa noo fadhi baa la odhanhayaa bacda tadriibihim wey markii la diyaariyo qaabka wax loo qaado qaabka wax loo dhegaysto sida wa loo diyaariyo malf sida loo diyaariyo waxaa weeye markii maxaa la yidhaha la tababaro yaa saa la dhahaya wa marjicuhum meeshay u noqonahayaanna waxaa weeye oo ayagu marka had xaalad ku adkaata ama masaa'il ku adkaan u noqonayaan aqrabu qaadin qaadi midka ugu dhow oo liqaryatihim tuuladooda tuulada isagu jooga magaalada ku dhow qaadiga jooga kaasaan waxaan leenahay baan ku xiraynaa isagu hoos tegahaya wixii ku adkaada qaadigaas u tegahaya xilli qadyanada igu timi saan weeye hadduu rabo dadku soo kaxaynaya qaadiguu keenayaa dadkaasu kaalmaysanaya marka wey wa minhaa waxaa ka mida weeye muraacaatu in la ilaaliyo axwaali lqudaati qudaadda axwaashooda in la ilaaliyo xaaladooda in la ilaaliyo xaaladda ay hadda ku sugan yihin in la ilaaliyo fii tawsiici qaybinta weeye in loo qaybiyo alqadaayaa qadaayaadka iyo xawaadita iyo nawaasisha dhacaysa caliimsoo loo qaybiyo waxaan fiirinaa duruufta wey qaadiga duruuftiisaan fiirinaynaa iyo xawaashiisa kabacdi maxaan samaynaynaa qadaayaadka iyo dhacdooyinkaan qaybinaynaa waxaan leenaa war adugu waaad maxkamadda halkaanaad fadhidaa waxaad fadhiisanaysaa hee alaaqa iyo wixii la quseeyey nikaaxa baad adu qaabilsan tahay war adigu xagga noo fariiso ganacsiga iyo tijaarada wx kusaabsan baad qaabilsan tahay adigu xagga noo fariiso maxaan leenaha waxaad qaabilsan tahay dhiigga iyo maxaa leedahay daqarada iyo wixii qaabilsan adigu xagga noo fariiso ayaantaa dhulkay ka maxaa la yidhahda ka taagan tahay dhulka wixii quseeya kala saar ma qaybanayna qadiibay soo gaari maaya marka mid nikaax rabaroo gabadh maxaa ag taagantao gabadha maa lagu meeriyo faruurta qaniinaya iyo mid dhulka lagu haysto guriga carruurta lagu haysto haddii fayl aan wada gelino e oo labadin aan beri soo noqdo waktiga ku dhamaaday aan dhahno xad fara ka baxa sheekh meesha qadar kama jiro waxaan rabnaa ina kala duwo aan dhahno mid walba meesha aadow hunaa mid walba waa lagu qoraya guurka halkan maxaa lagu qoraya dhulka halkan maxaa lagu qoraya dhiigaga magacyaanu samaynaa tabeelaanu samaynaynaa kala duwaynaa hawsha o dhan waxba isu imaan maayaan marka hawsh maxaa dibdhigahay marka muraacaatu axwaal qudaad qudaadda xaaladooda waa in la haddii culays qaadiga ku yimaado culayskii malafyada waan ka qaadaynaa qaadi kalaan fariisinaynaa hawsha qabaan leenahay fii tawsiic alqadaaya qadaayaadka dhacdooyinka in la qaybiyo calayhim dushooda aw takhsiisi in lagu khaas yeelo kullu minhum mid kaste binawcin minhaa maxaa la yidhaahdaa nooc qadaayaadka ka mida oo hadda sidaan miaaliyey ah xaajaadka inaan qaybino ganacsiga dhiigaga ma amwaasha inaan qaybino ayb tawsiic alqadaaya sidoo kale amaakintana waa la qaybin karaa magaaladana waa magaalo ballaaran waxaan samaynaynaa maxaa lena magaladu sooma barnaarnaa afar station boolis oo tusaale ahaan ma laha magaalada way ballaaraday agga saldhig boolis ba aggana saldhig xabada saldhig boolis bay leedahay waxaan leenahay saldhig boolisoo kastoo ku yaalla maxkamad baa laga gara furahayaa ama dhexdiisaa laga furahayaa hawska dhib yar wey maxkamadihii marka xaafad xaafad u baahan xaafadul maqaadigeeda u fadhiya xawi hawsada loo wareegaya maxaafad xaafad aadaysa ma jirta qaadigeeda u jooga hawsha marka masaa'ishii baa la qaybin amaakintii baa la qaybin qudaadii baa la qaybin howlahaasoo dhan baa la samayn karaa wal ishtiraaku maca qudaadi way wada wadaagi fi qadaaya dhacdooyinka iyo arrimaha xaajaadka almuhima muhimka wa isugu imaan mar qadiyad baa dhaco dhiig baa dhaco waa laysdilay dhammaan qudaada joogta magaalada afar qaad shan qaad hadday joogaan xaajadaa waa inii wada taalaa baa laleey kurti isu imaanaysaa nin waliba ra'yigiisa iyo aragtidiisa iyo dhegaysigiisa oo wada dhegaysanayaan go-aan bay ka wada gaarayaan go-aan bay ka wada gaarayaan isuke leanna maxaa dhacay qadiyadu mar hadday tahay dhiig qabaa'il is haystaan dad is haystaan ummad is haysato waxay u baahan tahay hee xaaj waa loo tala badsadaa waa loo rag badsadaa marka waa ina xaajada rag badan oo waxyaqaan lagu kalsoon yahay waa inay galaan bay noqonaysaa ayb watashaawur waa inay ka shawraan weeye oo ka faqaan fiimaa shaygii wey fii dhexda uu ku sugan yahay aliltibaasu ismoodsiis iyo mugdi iyo maxaa la yidhaha uu ku jiro waa inay ka shawraan war hebelow adiga see kula ta bal aduu ka soo fakar caawa malafka qaado bal ka soo fakar berris waxay sukaana keen nin walba caawa maxaa la markuu laba ragcadood tukado bal malafka ha akriyo maskaxdooda degan ha fiiriyo ha ka soo baaraan dego subaxdiina bal war ha la yimaado marka tashaawur baa la samayn wey wa minhaa waxaa ka mida xuluushaas waxaa ka mida xalka waxaa ka mida masaalixda alrafcu in loo kor yeelo malafaadka iyo diiwaanada la hayo lihayati kibaari lihayati kibaari culamaa hay-adda kibaar culamaa ragga waxa yaqaaneen lagu kalsoon yahay qadaa kusoo jira konton sano afartan sano yaa qadaayaadka cawiiska cusub oo la yaabkaa ah, oo mardhacdada ah oo maxaa la yihi oday kasheekee ah waa looge waa culamaa le hawshaana dhacdae bal anaga waa naga weyntaaye bal hawshaan fiiriya ragga kibaarculamaa baa loo geen wey ayadkibarculama baa loo geen wa majlis alqada majlis alqadaai aclaa baa loo geen wey qadaha ugu sarreeya supreme courtka halkaasaa laga tuuri wey waxa war qadayaadka anaga waa naga waawen yihiin waa hirig weeye fooda isgashatay qabaa'il baa isku haysta waxa wey waa hawl maxaa la yihahdaa dhinacyo badane eh? bal maxaa halkaa aada wey halkaasbaa lala aadi weye arafcu lhayat kibaar culamaa culamada waaweyn baa loo koriyey hay-adooda kulankooda wa majlis qada majlis qada acla baa laga wadaa an qadaaya dhacdooyinkii almustajadatin cusbayd wey mustajada qadayaadka cusub hadda dhacday wey oo weligeedba la arag alhaamati oo muhiimka wey waa weyn alhaama macnaha waa weyn wey qadaayaadka waa weyn oo ummadda saamaynaayo oo qabaa'il saamaynaya oo gobollo saamaynaayo culummada iyo qadaayaadka saraa loo geey allatii taasoo rubama waxaa la arkaa maxaa leeyahay yashtabihu inuu shabah iyo dhex galo alxukmu xukunkeedu fiiha inuu dhex galo wey calaa bacdi alqudaad qudaadda qaybo ka mida xukunkeedu shabax iyo ismootiisi mugdi inuu ka galaa la arkaa maxaan samaynaynaa majlisul aclaa maxaa la yidhaha hayat kibaar culamaa halkaasaan geynayna waa iska rafcinayna fayastaciinuuna qudaada hoose markaasay kaalmaysanhayaan wey fayastaciinuuna markaasay kaalmaysanhayaan qudaada hoose oo soo gudbiya malafka oo mandiqadooda xaadisadu ka dhacday bimaa tatawasal waxay gaartay ilayhi xaggiisu hay-atu kibaari culamaa wa majlis qada baa maxalbay kaalmaysanhayaan tusaalana adigu haddaad degmo joogtay oo qadayaad culus oo muhiima kugu yimaadeen majid shilacale haddaad usoo gudbisay hayatulkibaar alculamaa haddaad usoo gudbisay hawsha ay kula fiiriyaan laga niqaasho hawshii laysla fahmo malafkaagii baad soo qaadanaysaa adigoo ra'yigoo iyo aragtidoodii go'aankooda kaalmaysanaya mandiqadaadii baad ku soo noqonaysaa go'aankiina dadkii baad ku ridaysaa waad gudbinaysaa adoo dhisan hadda wax fahansan culimmadii la soo tashaday xaajada laga soo baaraandegey malafkaagiina wata go'aanka ridaysaa fayastaciinuuna qudaada hoose markaas waxay kaalmaysanayaan bimaa tatawasal waxay gaartay ilayhi xaggiisa hay-at kibaar اculamaa wa majlis اqaضاء laa liilzaamihim lagu laasimin maayo bih lagu laasimin maayo laa liilzaamihim bihim dadka laftigooda lagu laasimin maayo waa qasbina xukun qaataan la odhan maayo hadday ku qanci waayaan he hay-at tamyiis maxkamad darajada labaad maxaa la majlis qada bay halkaasay aadayaan laftooda malafkooda qaadanayaan xilligana gudbinayo kuubaana qancan annagu ah, bidhi koolaa tahaye waxaa weeye afarey baa taqaanaaye maxwigii ceelka loo cabo noo gudbo annagu ragga xaajada yaqaan noo gudbo malafkiina qaata lele waa la gudbinaya maxaa loo samaynaya lamar baa loo samaynaya malaf waa la gudbin halkaasay ka dhacayaan ilzaamihim sidoo kale qudaadda hoose laftigooda oo qudaadda waaweyn ka hoos shaqaynaya marar baan lagu laasiminayn qudaadda kor go-aankay gaareen aday rag u qalman yihiin ijtihaadkoodii aragtida ru'yoo lagu laazimin maayo waa la fasaxaya go-aankooda ha qaateen dowladduna meel maraysaa laakiin inta badan si hadday dadku qanci waayaan waa in la gudbiyo oo darajaadka iyo maxkamadaha iyo meelaha kale waa in loo gudbiyo xukunkaagi la duro maaa l waa in la gudbiyo walaakiin ha yeeshee liyakuuna si ugu ahaado weeye cawnan lahum weeye marka hadda maxaa la yihahdaa laa liilzaami bihim taan inta badan waxay ku dhacaysaa qudaada hoose oo maxkamadaha gobolladii tuulooyinka jooga hadday ehel u yihiin xukunkay gaaraan hadday hayatulkibaar iyo qadaa lacla la tashadaan xukunka ay kuwaasu gaaraan ayaga lagu laazimi maayo xukunka inaga fuliyan la odhan maayo ayaga laftooda istiqaar baa siinayo si hawsha u madax banaanaato walaakiin ha yeeshee liyakuuna suu ahaado weeye laa liilzaami bihim weeye walaakiin ha yeeshee liyakuuna siduu u ahaado istishaaraadka iyo hayatulkibaar iyo qadaa lacla hawlahay maxaad usoo jeedisay ugu ahaataa cawnan kaalmay u ahaanaysaa lahum ayaga qudaada hoose oo maxkamada hoose loo joogo tusaale darajada koobaad loo jooga cala albaxi raadinta iyo baarista weeye can ilxaqi xaqa ay raadinahayaan ayay waxay ugu noqonaysaa kaalmo iyo maxaa la yidhahda weheshi bay ugu noqonaysaa wa minhaa waxaa ka mida iyo xalka waxaa ka mida cadamu samaaxi loo saamxin oon loo dhaafin weeye lisaxaafati saxaafada wariyaalka wariyaalka waa inaan loo fasixin inay maxaale qadaayaadkii arrimaha dhacaya ummadda inay belbeliso ku furaan oy ka warramaan oo xaqaadaa dhigaan oo saan yidhaahdaan wax cadda haysta adduunka adduunka xataa haysta wey sheekh waxaa weeye saxaafaddu waxaa weeye sheekh waa silaax duuxadayn wey dowladaha iyo nidaamyada iyo islaamkuna waxaa weeye go-aan bay ka leeyihiin wey saxaafaddu waxaa weeye inaad hadda qof anoo ka hor fadhi ugu been abuurto wax iga sheegto iyo facebooka inaad wax iga shegto maxay kala duwanta sheekh washi farqu sheekhu madaxweynaha inaad ku cayda adoo hor fadhiyana caydo tusaale iyo inaad facebooka wax uga qorto sawir karakteer ka samayso sawir ka samayso wax ku caydo ood wax ka sheegto maxay kala duwan yihin intaa soomaalida xataa ma fahaysa waxay u qabaan dadku facebook marka wax ku qorayso ama ka hadlayso ama ad wax iska duubayso wax rabta inaad sheegi karto carabkaa lagaa goynaya sheekh runta waa in laynii sheego carabkaa laga goynaya limaada dagaal iyo qabyaalad iyo qurun iyo aflagaado iyo maxaa le wixii liito oo dhan baad kicinaysaan waa in laynii naseexeeya haddii naseexada aad waxaan weydaan carabku he maqan sheekhu ah, jeel ogaadeen waa in lagugu tuuro sheekhu ah, wax kale haddii lajeelka <laughs> waa in lagugu tuuro ah, maa dadka main facebook maxaa la yidhaahdaa maxaa main lagu caayaan loo samey facebook maa sheekhu meel ay kuugu bannaantay dadka inaad caydo saxaafad iyo sawir iyo qoraal midna ma jiro laakiin somaali waxay u qabaan ninska waxaa la iska imaanhayaa iska imaanhayaa daay calasawiyo iyo maxaa la dabcasaro ayaa iska imaanahaya markaas dadka iska caayahayaan maxaa xijir ma sheego waxa loo guliyama tayib marka waxa way cadamu samaahi lil saxaafa saxaafada looma fasixin la taarud inay u banbaxaan limithil hadhihi alqadaaya qadaaya ka waaweyn inay u banbaxaan way dhacdooyinka maca talabati alilmi dadka talabatu alilmiga iyo qadaayaadka maxkamadaha hoose hawsha inay ka wareystaan oo kala hadlaan oo wax laga qoro lama ogolo hawsha iyada lama ogolo fadlan iskaba dhaaf weeye aan rawaabidi kuwa taafihiinta kuwa dabaallada ah oo doqomada ah oo liita in laga waraystaba iska daaye waxaa weeye inayba maxaale saxaafa u hoos u hobax howlaha lama ogolo rawaabid waa dadka taafiha ah oo liita oo maxaa la yidhaahdaa maangaabka oo waxba garanayn lama ogolo iyo walmutacaalimiina kuwa culummada iska dhiga caalimku iska dhigay nin caalim bilaado wax yaqaan ayuu iska dhigay walmutacaalimiin kuwa culummada iska dhigaayo isasaraysiinayo oo caalimku iska dhigayo nin wax yaqaano caalimbilaad ayuu iska dhigaya kuwaasoo dhan ay masaaisha ka hadlaan laa yusmax lama ogolow facan abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yii qaala rasuulu lahi rasulka ilah wuxuu yidhi saya'ti waxaa imaan doona cala annaasi dadka waxaa u imaan doona sanawaatun sanooyin baa imaansamaan baa imaan doona khadaacaatun oo khiyaamahayo oo dhagrahayo sanada maxaa la dhagrid badan oo khiyaano badan oo dadka xaabinahaya ayaa imaan doona yusadaqu waxaa la rumayn fiiha fi sanawaat waxaa la rumayn alkaadibu beenlowga waxaa la dhihi waa rulow wasiir ha laga dhigo wey maxaa gudoomiyadda ha laga dhigo wey baarlamaanka ha loo dhiibo wey alla ninku run rageedsanaa baa la oranhayaa waa ninka noogu been badnaa adoo reebel ninka ugu been badnaa raajigada loo dhiibahaya maa mushkilo maxaa dhacay liannahu waa brofesor fi lkadib wey maadaama uu brofesor fi lkadib e huwa maxaa leeyaha wasiir huwa baarlamaan huwa gudoomiyadda huwa maxkamadda huwa huwa huwa isaga huwa jenaraal huwa maxaa leeyaha kada marka yusadaqu fii alkaadib beenlow waa la rumaynaya waaba la dooranaya waa loo sacabinahaya alla nebigu run badana calayhi salaatu wasalaam wayukadabu waa la beeninhayaa weeye fiiha fi sanawaad waxaa la beenin asaadiqu kii runlowgaala wargo-oyinka daaya war xaajadu saan maaha war kanu xaaladu sidaan ma aha warkaadiyo xaaladu saan maaha tay mid baa waxaa la ii sheegaya nidaamkan soomaalida oo maxaa la in badan iska qariman oo dee balaayadu ay ka dhex jirto yaa ninuu dhalay miya mise aduu qaraaba ay yihiin inuu dhalay baan malahay yaa waxaa la dhex booday ninka asagana wuxuu ahaa nin maxaa la yidhaahdaa jaamacad loo diray kuliyat qur'aan iyo maxaa la yidhaahdaa qiraacaadka iyo hawlo soo bara la yidhi oo ku maqnaa muddo maalinta maxalka ninka balaayo dhex taagan odaga dhali waa la maxaa dhacay muxuu markaasu wuxuu yidhi midkaanu meeshu ku maqnaa qur-aan kama soo baranayo hadduu qur-aan kasoo diin ka soo baran wallahi meesha istaaganayo muxuu ku maqnaa balaayo kale ku maqnaa facebook buu ku maqnaa iyo qolo kaluu maxaa la yidhahdaa iyo la khamuurayo shaah la cabaayo awlba xiriir la lahaw meeshuu marka kasoo booday adeer wiii kan hadduu quraan baranayo walusa halka istaageen waa runtiisa washa masha muusa istaageen quraan diin hadduu baranayo laakiin diin uusan baranayn oo marka hore been ahaa bay kutusay cabdila shideeye in waraa ka soo qaatay ayay kutusaysaa tay mid baa mid baan maxaa la yidhahdaa kuwaan aqaanaa midaan qaraabana ka mid yahi oo dictoor hadda meelahan jooga aniga markuu arko iga cararaa inaan ku qarxinaha ayuu ogyahay <laughs> shahaado jaamacadda markuu dhiganaya xawaalad buu ka shaqaynaya marka eh, markuu jaamacadda subaxda meesha tago xoogagu itixaanka markuu maxaa la yihahdaa konton iyo waxbuu isaga baasa maxaa la yihahda quulsa oo kabacdi baxdigii taqarujka ninbuu maxaa lay carab intuu siiyey maxaa lay dhowr boqoloo dollar siiyey ayuu baxdi taqarujka u qora maxaa lay kabacdi sidii ku baad maxaa taqarujka sidii ku qaatay magisteer sigaas waxa waalada ka shaqaynaya haddana baxdigi maxaa lay ninkii baa u qoray inta shan boqoloo dollar siiyey magisteer soo qaatay waa doctor balaaga ka dhacay hadda laakiin anigu wuu og yahay markuu arko laba dariiq dariiqan ka boodaawo marka rin noocaas iska jeeda sheekh shahaadooyin noocaas ka haysta sheekhu marada xawaalad ka shaqaynaya bahasha maxaa la yidhaahdaa shahaadada toorada noogu soo qaadatay oo maxaa la yidhaha imlaaga aadan sixi karin xuruufta sixi karin yaad haddana waxaad rabta toorad wada qaadi noogu noqoto waxaase sheekh layska yeelahayaa kuwa noocaas hadday iswaalwaalaan ballanka ilaahay marka dambe waan qarxinaya aba lagu kala tagaba aba lagu kala taga nimankaa yeesu kay waalwaal anig haddii kale adbaray ka baxaysaa wax badan baa xiirinaya wa yukadab waxaa la beerlay maxaa la yidhaahdaa kuwa badanoo waxaa jira jaamacadaha iyo wax dhiganahayay oo shaqaale ah aan ognahay shaqaalayeen hay-ado iyo maxaa lay wasaarado iyo u shaqaynayay kabacdina markay sida isaga joogjoogeen kabacdi yimid maxaa lay inay wax soo barteen khandaraaskiina ka dhammaaday kabacdina raba inay dadka waxyaqaanaa isaga dhigahaya kuwa noocaas waan ogna aad baan la socona naxnu maxaa la yihahda khubaraa biha wayukadabu waa la beeninaya nabiga alayh sala slam fiiha fi sanawaadkaas assaadiqu ninka nullow ahaa wayu'tamaru waxaa la aamini oo wax loo dhiiban oo jagooyinka iyo hay-adaha iyo dowladda loo dhiibanhayaa maxaa la yihahdaa fiiha sanawaadkaas alkhaa'inu kii khaa'inka ah kii hooyadii sonkorta ka xadi jiray iyo irbadaha soo ma garanaysid kii hooyadii sonkorta iyo irbadaha iyo subaga ka xaday yaa waxaa weeye annagu waxaan u dhiibanaynaa hee jigw dhiibanaynaa lixdankii kii lacagta bangiyada dawladda ka dhacay yaa wuxuu leeya soomaaliyaan madaxweyne u ahay hadde lixdankiina guryuhu maxaa la yidhahdaa naga xaday iyo lacagtoodiibu ku caruudhalay oo ku korsanayey haddeer wuxuu leeya lixdankii ayaan anagoo madaxweyne soomaliya dawladda lacag ka xaday maxaa marka maxaa la yidhaahdaa maxaa lagugu aaminaya adoo tuugaha haddaad madaxweyne noo noqoto waxaa weeye waa dhuruwaa meeshuu rabay loo cayriyey wixii o dhan baad kaxaysanaysaa eber wuu kala tego marka yu'tamanu waxaa la aamini fiiha alkhaa'in khaa'inkii beenlowgii tuuggii daalimkii baa maxaa la yidhaa la aaminaya wa yukhawanu waxaa khaa'in lagu xukumahayaa inuu khaa'in lagu xukumaya fiiha dhexdeeda alamiinu aamiinkii kii ahaa oo weel sii jeeda aan soo jeedin ayaa waxaa la leeyahee maaa khaain weeye waxba ha nooga dhiibina annagaa naqaana waxba salaad badnidiisa masaajidda iyo saynisiriwe waxba hanooga dhiibino saasaa loo odhanhayaa ay wayantiqu wuu hadlahayaa weeye oo hadlahaya xagay ku hadlaya facebooka iyo b b c da iyo maxaa la yidhahdaa ii sheegtii maraykanka maxaa magaceedi show eeda iyo maxaa la yidhahdaa jaraa'is buu soo fadhiisanaya universal buu soo fadhiisanaya yantiq yatakalam ah, balaaya nabi ka dhacday yantiq sheekh ah, waa hadlayaa waxaa saacadda loo fadhiyaa saxaabadii hoos fiir wa la samaynayo wax la samaynahayo bal waxaaba la iskaga hadda kuwa wadaada intay soo fadhiistaan qabaa'il inay caayaan wadaadda waaweyn oo siddeetan jira ah maaqan meelisha inayba qabaa'isha caayaan oo dadka caayaan oo maxaa la yidhahda shaksiyaad caayaan iyayba la soo fadhiisanayaan ama ay marxabeeyaan balaayo iyo wax liita inay marxabeeyaan marxabeeyaan tayib haddee wadaadadu waa kuwa wadaadada sheeganahaya haddaysan laftigooda aysan joogsan annagu wadaadana sheeganayna waxay noqonaysaa inaan soo galna hawsha wey hawsha inaan soo galnay keenaysaa haddaysan ku wadaadeen sheega laftooda aysan joojin kuwa laftigooda in nabaro lagu dhufto ayay keenaysaa laftigooda w tay meel sheekh maxaa la yihahdaa lagu aamuso hadda xaaladu maba maraysaaba waxaa way aantaro soo dhaaf sheek xaaladu aantaro soo dhaaftay wax imaaraad soo kariisay iyo wax balaayo soo kariisatay imaaraad maxaad ka taqaanaa waa waladul maxaa leeyahay najis wey imaaraad waladul najis wey imaaraad gebigoodaba inaad saa ula socoto meel ay ka yimaadeen iyo asalkooda iyo faracood iyo waxay yihiin iyo diintooda lama yaqaan waana mulxidiin gebigood diinba ma haystaanba waxaa laga dhisa wadanka uga socotaan macaabida ataa maaa la yiadaa hinduuska soo mataqaana bartale siiqa oo dhan laga dhisay kaniisado iyo macaabid yahuudi waxaasoo dhan soo dhaaf siiqa iyo maxaa la yihahda dabcaabudka iyo majuusta oo dhan waxood baa laga dhisay waa mulxidiin laa yuminuuna bilah walaa bilyawm alaakhir waxaasoo kuwa soo gerisan waxada noqo wayantiqu waxaa hadlaayo fiiha waxaa hadlaayo sanawaadka dhexdooda arruwaybidatu kii taafiha oo liitay wey waxaraha kaan ugu halaysan jirin waxar jaban ayaa hadlahayo wey wuu iska hadlayaaba idaacaddu iska haystaa tv iska haystaa qiila waxaa la yidhi nebi maxamed su-aal baa lidin xeli uma ruwaybidatu muxuu yahay midka ruwaybidku muxuu yahay qaala wuxuu yahay alrajulu taafihu waa ninka liita wey nin liita weeye oo maxaa la yidhahdaa aan bihi ahayn wax yahay ma jirto inna waxba laguma hadlaysto muxuu ka hadlahayaa fii amri lcaamati arrintii dowladdu kada caamka masaalixu dawla almafaasid walmasaalix madaxtooyada dowladda masiiru lumma ayuuba ka hadlaya waaba soo fadhiyaaba waxaan arkaynaa waxaan racyihiinaa waxaa nala quman ra'yiga i qumarashadee war adigoo kale waxay dhaqan celinta kuwa la geeyo go-anhayn adigu maadayn halkaan dhaqan celinta u baahantay in dhaqan celinta lagu geeyo lagu soo suusuubiyo lagu soo magaciisiiyo waysada lagu baro oo musqusha qaabka loo galo lagu baro oo maxaa la yidhi qaabka raashinka loo col qaado loo qabso lagu baray ahaydu markaas waxaad na leedahay waxaan arkayna maxaad arkaysaa ma arta indhala mel alilm rayin mahaysi waxdays ma jirto kuwa ayaga rawahu maxal imaamu axmed xadiiska xadiis saxiixa xadiiska xadiis saxiixa tahay kuwaasa marka waxa inay ka hadlaan ummadda masaalixdeeda iyo maxkamadeeda iyo qadaheeda looma baano kuwii noocaas waay ku leeyihiin taqniin shariica waa banaan tahay dastuurku waa xaq weeye waa diin weeye waa waafaqsany waa maxaa waafaqsan dadka noocaas taafiyiinta looma baano dadka noocaas liito ilaa ayri dalika kuwaas maaa arrimahaas kuwa xulusha ilaa ayri dalika min alxulub maslaxaadkaas kuwaan ahayn bu alatii taasoo masaalixda laa yakfa an qarsoomaynin miluhaa iyadoo kale iyo waayruhaa kuwa maxaa leeya ayrkeedba cala almashaayikhi culummada ka qarsoomi mahayaan wey cala almashaayikhi maxaa le ka qarsoomi mahayaan weeye ra'iisi calaa mashaayikh maxaa la yihahda ka qarsoomi maayaan ra'iisi waa cadaai midka maxaa la yihahda mashaayikda ra'iiska oo qadaa maxaa la yihahda aclaa ra'iiska ama hayatu kibaar ra'iiska wa maxaa waa cadaai majlis alaclaa wa kibaar maxaa la yihahda qudaati in sha allahu tacaala wuxuu ku yidhi ka qarsoomi maayaan midaan xuruushan anigu aan sheegay iyo kayrkeeda kuwa la midkaa ra'iiska iyo maxaa la yihahda acdaa ilmajlis alqadaa ilaclaa kibaar maaa qudaat insha alla ka qarsoomaya xal iyo maxaa masaalix way keeni karaan wayna ogaan karaan hawlaha iyaga dhibkaaniyo waxa lala ordahaya hawl looga badbaado waa keeni karaan wayna ogaan karaan marka xalku gacantanna uu ku jiraaye gartu annaga gacantanada ku jirtaaye yaanaan garta meel kale ka raadin xaaje iyo gar annaga gacantanada ku jirtaa nin kale weydiin mayno kana dooni mayno daawo annagu aan haysano dhakhtar iyo cid kale iyo gaalo iyo maxaa la yidhahdaa he rajul taafiha iyo mid siyaasi mid calmaaniya midna diinlaawayaal la weydiin maayo anaga hawsha gacantan ku jirta hawl iska dhib hawsha ayada alfasl saadis fasalka maxaa la yidhahda lixaad waxaa weeye fususha ugu dambeeya ashharu culamaai almucaasiriina alqaa'iliina bitaxriimi taqniin sharica ashhar culamaa culamo kuwa ugu caansan weeye almucaasiriina oo waktigan jooga casrigan nool ama maxaa la yidhaha noolaa alqaa'iliina oo oranahayay bitaxriimi xaaraamnimada weeye taqniini shareicati shareeca in la qodobeeyo shareeca maxali la qodobeeye oo dastuurkaale loo ekaysiiyey xaqiiqaduna ay tahay dastuurkaa loo fiiriyey ama ayada inta la dejiyey baa shareecada haddana maxaa lasoo waafajiyo wax looga baarbaaray siduu soo sheegay maxaa la yihahda cabdiraq maxaa la yihahdaa sanhuuri siduu soo sheegay taa ayada waxba ma taraysa midda ayada waxba ma taraysa lakin xaqiiqada waxa wey ragga culummada oo qaba inaysan hawshaa bannaanayn oo mucaasiriinta ayaa looga hadlaya lakin muhimmadda waxay tahay taqniiru shareeca inaysan bannaanayn waa ijmaac ulumma la soco xaqaa sheekha qaldami wey ijmaac umma weeye maalig waktigiisii iyo dawla cabaasiya awalkeedii in la keenay soomaanaan soo marin maalig diiday soomaanaan soo marin islaamku inay maxaa la yidhaahdaa ay ka aamuseen oo ijmaac sukuuti ay noqdeen soomaanaan soo waxaa wey hawshaa marka waa hawl mashhuuroo la yaqaano wey hawshaa hawl maxaa la yihahdaa ijmaaceedu uu sugan yahay wey ayb waxaa kaloo ijmaaco bitifaaqa iyada qowlan ah oo lagu hayaa inaysan bannaanayn ummadda in loo dhiibo oo qaadi loo fariisiiyo hal madhab iyo hal kitaab wax ku xukumahayo taa waxaa la mida ah oo ka sii daran weeye he taniinka ka sii daran marka waa ijmaac اlumma wey lakin hadda wadaadku wuxuu rabaa inuu kuu sheego ragga aad taqaano oo dalabatulcilmiga ay yaqaanaan oo la nool yihiin ayuu rabaa inuu kuu sheego wey intu aqwaashooda ka hayo laakiin wuusa aqwaashooda ka haynin hateed maxaa leeyaha u bixi maayo u bixi maayo wuxuu laqad dahaba waa tageen waa ku tageen laqad dahaba waa ku tageen akaabir اlculamaa culamadu kuwooda waaweyn buye fii casrinaa waktigan annagu aan joognay zamankaani casrigan aan joogno haadaa oo kanow fii casrinaa haada casrigan aan joogno ila taxriim xaaramnimado ilaa taxriim xaaramnimada taqniin shariica alislaamiya sharica islaamiya in la qodobeeyo oo maxaa dastuurka gaalada loo ekaysiiyo culimo akaabira ku tegey weeye ayb waxaaba la oran karaaba nin maxaa la yidhaahdaa akaabir culamaa oo wax yaqaano cilmigiisa lagu kalsoon yahay oo hawshaa maxaa la yidhaahdaa abaa ma jiraan niman maxaa la yidhaahdaa akademiyiin oo dakaatiro wax noocaasoo masaari iyo hawlo maxaa la yidhaahdaa urdun iyo ka soo jeeda suuriya iyo oo laftigoodu maxaa la yidhahda kuliyatu shariica walqaanuun ka soo baxay dad noocaasa ah weeye dad noocaasoo calmaaniyiin la soo biyacabay weeye dadka noocaas hawlaha naqabo marocco iyo maxaa la yidhaahdaa eh, tunis iyo hawlo noocaasa ah saytuniya ka soo jeeda wey laakiin dad culamada diintooda iyo caqiidada mabda'ooda lagu kalsoon yahay mayo hawsha ayada maxaa la yidhaahdaa oo macnal ma jiraan waaa jira iyaguna yaa hilmaamin bakistan bakistan laftooda waa jiraan wadaadda reer bakistan laftooda waa jiraan wadaadda reer bakistan laftooda waa jiraan wa miman buu yidhi aan waqafta aan ku istaag anigu waxaan soo raacay ciddaan ku dul istaagay waa miman duul laakiin masalada adilat alkitaab wasunna walijmaac baa kaaga filan weeye ayib laakiin hadda waan culamo inu kuu magacaabu rabaa liannahu muxuu u magacaabaya mataqana wadaadku waxaa jira dad haddii maanta oraad ku hayso qaala allahu tacaala wa qaala rasuulu wa ajmaca salaf haddaad ku hayso waxay ku leeyihiin sheekh hebel muxuu yidhi ibn uaymiin wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay bu haddaysan jir lahayn iyo dad ay kala weyntahay aqwaal culamaa in la sheeg sheego alkitaab wasunna walijmac hadday kala waaweyntahay haddaysan jiri lahayn sheekh baa yidhi maba aanaan dhahnayn bu jazaa allahu khayr waa runtii soo sheeg laakiin wixii dad baaban maba qancahayaan ilaa ad tiraahda masaladu waa sidaa ilaahay baa yidhi rasuulkiisaa yidhi shaaficina halkaanu mara ibnu taymiya halkuu mara axmed baa mara oo culummada ay maqlaan waay ku leeyiin abooyaal ibnu cuaymiin wada goodir miyuu noo mara jeebkiisa maba aaminayo aayad quraanka xadiistago laakiin markay maqlaan shaafici baa yihi axmed baa yihi haba markaas madaxa ruxayaan markaas maaa le dhiid ka soo daadanaya kuwa haddaysan ahaan lahaynb maba aanan sheegnayn wadaad baa sa maa shibbaan iska dhilin adiladan sii day lahayn masalada ku sugantay horena u socon lahayn laakiin maxaa la qancinahayaa kuwa inkaar qaba oo kitaabku qancinaynin oo maxaa sunna qancinayn oo maaa seefbooy wa kale qancinaysa xabsi in lagu dami aan qancinaynin kuwaasa ah maaa layidha baa qancinaynaab wa miman baan anigu sheegaya waqaftaan ku istaagay calayhi dushiisa oo minhum maaa la wa miman waqaftu calayhi oo minhum waxaa weeye wa min waqaftu ciddaan ku istagay calayhi dushiisa oo minhum culamada ka mida ah, waxaa weeye maxamedan amiin shaqiiqi weeye saaxib aladawl bayan waa garanaysaa baa ka mida ah. waa cabdallah maxaa la yidha wuxuu yidhi ninka le ibnu baas ibnubaas baa le maxamed maxaa le shinqiidil maxaa la yidha maxamed amiin shinqiidil mauritania dee kasoo jeeday waad garanaysaa maxaa leey ka waran markaasuu yidhi inahu aayatun fi tafsiir inahu aayatun fii tafsiiri kitaab illah caza wajal waa mucjizo ma aha aayadda maxaad u qabtaa waa mucjizo weya lala yaabo maxamed amiin shinqiide waa mucjizo iyo aayad iyo calaamad lala yaabay fi lfahmi fi kitaab illah caza wajal ninkaa asaga sheekh maana mashaikhyda maacad nin sahlan jaamaca islaamiya rag wax ka dhigaayo asaasay bu kama ahaa markii la asaasay wax ka dhigaaye markuu maaa waxyaala la yaab kale wa kamid jaamaca islamiya markuu imtixaanka la joogo mushriko imtixaanka uu maxaa leeyahay ardada kor meeraayo haddii arday yiraa sheekh maxaa leeyahay mas'aladan su-aashan la su-aasha way igu adkaatay maxay ta su-aashan wuxuu ohan jiray sidaas iyo sidaas iyo sidaas sidaasaa laga wadaa imtixaankii baa la fadhiya hadda la soco waa la qabsada maxaa dhacay sheekh ilaahay yowma alqiyaamana weydiin maayo cilmi aan ardada ka qarinayo gacan baa la fadhiya nacnac weshee waxaas wey markay naftu hadda naga dhaco qabrigana la dhigo nala weydiiyo cilmi baad qariseen ma nala dhahay mise nalama dhahay hawa lagu dhahayaw cilmi baan qarinayna anagu maxaa naga dawla imtixaankeeda hadda shahaado qaa inoo quseeya ardagu shahaad su-aal haddii weydiiya anoo ita markii dambe maxaa la yidhi mamnuuc baa lama ishraafi karo maalmaha imtixaanku soo dhowaya waxaa la yidhi cumre aad sheekh war iska tag naga ah, <laughs> tag waxbaa noo ishraafayna cumre aad sheekh wey gaari qaado khayr allah kusooda xaramka iska aado limaada aagga hadduu soo maro yaa sheekh baadeer daaqada looga dhawqay markaasuu le qoro yirinaya qoranaya ah, sheekh hada amaana sheekh hada amaan hada diin way sheekh maxaa la yidhi hawl maxaa la yidhi faakihaysa ma aha ninka noocaas oo sheekh maxamed maxamed amdin sheekhedu dayb waxaa la isku hayaa nin salafi oo caqiida fiican buu ah taariikhdii taraajimta waxaa la isku hayaa ma asagoo saasuu mamlaka carabiya sacuudiya yimid mise markuu mamlakada ayaa isbedel ku dhacay oo markii hore wuxuu ahaa nin ashcariyaba ah taasaa laysku hayaa walcilmu cind allah markaad fiiriso waxay u eg tahay inuu ahaa markii hore ilaa xad nin caalima inuu caalima mujtahid muran kama jiro nin caalima oo mujtahida oo wax fahansan inuu ahaa saasay u eg tahay markii dambena hee maxaa lahay zaata cilmu wa macaarifuhu wuxuu helay imkaaniyaad iyo makaatib iyo khidmo maxaa la yihaa biqima buu gaaray maxaa dowlad sacuudiya culimmadii dadkii joogay oo dhan baa u khidmeeyey sheekh maxaa la fariisiyey maaa l masjid nabigu waa la fariisiyey wy waxaa le waad fasaxanta hadal baa leeyahay carabkaaga ah, loo khidmeeyo sheekhu ayul kitaab iyo ayul masalo baad la soo horriyo kitaabka u baado codsado ayaa loo keenay maxaa la yirahda loo khidmeeyo jazakum allahu khayr tayib ummadda marka uu anfacayo ragga waxaa ka mid ah cabdullahi ibnu xumayd baa ka mid ah cabdullahi ibnu xumayd asagana waataan soo sheegnay cabdullahi ibnu xumayd asagana wuxuu ka mid ahaa maxamed xadun ibraahim naa'ibkiisiibu ahaa wey waana indhala asaguna la soco waana yaala nujuucu lfataawa waa taallaawo nujuucu lfataawa way taallaawo tayib maxaa la yidhaahdaa sheekh maxamed cismaan inuu cismaan inuu haban maraynaya ma hubo soomaaliyeed ayaa waa wuxuu nooga sheekeeyey intuu maxaa la yidhahda nin adag buu ahaa nin adag buu ahaa wuxuu sameeyey intuu waraaq qoray nin wasiir ayuu waraaq u qora markuu waraaqdii u qoray buu nin buu u dhiibay dowladda u shaqey wuxuu waraaqdan qaad hebel u geysa deg dega maalin galab waraaq qoray buu waraaqdan qaad hebel u gey nin mantaqo kale jooga oo dowladda u shaqeeya wasiir iyo waxsaas gudoomiyaha adigu macaali gobol ah ninkiibaa hawsha u suurtagelo gaaribaasha u ka halaabay salaadiis waa wadaadka meeshu la soo tukada wuu salaama markuu salaamay maaa dadka indhalaya hadala soco markuu salaamay yaman hebel meholo oo meda waraaqdan kuu dhiwashana gee wer dharbaacu kala soo qaado ah, ragsaa adigu sheekhu wasiir baa wax sameeyey dowladda ka mida sacuudiga markaasuu ilaahay baan ku dhaartay markii loo sheeg ilaahay baan ku dhaartay haddii uusan si deg dega ah uga noqon buuyi saxaafadda intuu hor yimaado jir jir hadduusan qabano waraaq qorin waxaa wey cazilidsaan ku dhawaaqayaa amiirka la aadi maayo la socada anaa cazilhayo anaa ku dhawaaqayo dowladduna nu ma ohan karto ragga adag sheekh wey ragga adag markay raggii tageen bay maxaa la yidhaahdaa he yaa oda la soo jibsaday rag markay tageen waxaa le raggii dowladda casilhayo rag ayagaa waa cabdi maxaa le waa cabdilcasiis ibnu baas baa ka mid ah. cabdilcasiis ibnu baas waa taqaanaa waxoogu dul istaag maayo waa cabdirasaaq alcafiifi baa ka mid ah. cabdirasaaq alcafiifi baa ka mid asaguna ah, macruuf al kutubtiisa fataawiisa maaa la yiahdaa harciisa kutubtiisa ayaduna macruuf wey iyaduna waa soo macruuf wey ayb wa ibraahim ibn maxamed al sheekh baa ka mid a ah, isaguna ninki de maaa amiirkiiba kala tuuray asaga la isweydiin maaye maamed al ibrahim asaga la isweydiin maayo maxamed ibrahim ibn cabdilatiif ibn maxamed ibn xasan maamed cabdwahaab waad garanaysaaheh waa cabdilcaiiz baa ka mida maaa ibn saalix baa ka mida waa maxamed maa xarikaan baa ka mida waa sulaymaan alcubayd baa ka mida waa cabdiramaan cabdullah ibn cabdiraxmaan albasaan baa ka mida kutubtiisana waa taallaa majmuuc fataawa ragga jamciyey maaa layiaa fataawa maaa layimaaa la yiaahdaa durur maxaa la yihaahdaa anajdiya durur saniya fii fataawa culmaa najdiya ninka iska lahaw ragga maaa jamciyey w ragga jami xawaashida kutub maamed cidda ka badan kulaa waad garanaysaa tahay waxaa ka mid a maxaa leeyahay ragga isaga raximahumullah culamadaasa ka mid a wa cabdalla waxaa ka mid a cabdallah ibn cabdiraxmaan maxaa leeyahay qadayaan baa ka mid a wa saalix ibn maxamed laxaydaan baa ka mid a raggaa wada nooli guddigood wa cabdallah waxaa ka mid a cabdiraxmaan maxaa leeyahay jabrayn baa ka mid a wa saalix ibn fawsaan ibn fawsaan alfawsaan baa ka mid a wa bakr abu zayd baa ka mid a bakr ibn cabdallah abu zayd baa ka mid a waa dhintay ninkii wadaadkaana allah yarxamu qawligu a kaana shadiidan cala ahli lbidac maxaa la yidhahdaa nin aada ugu daran ayuu ahaa w meel adag weliba jadiidiyada kaga soo haray jadiidiyo meel fiican u saar jaa allahu khayr waxaa la yidhaahdaa cabdmaa ibn cabdallah alcajlaan baa ka mida wey waa cabdalla ibnu maxamed alghuniimaan baa ka mida waa cabdilcasiiz ibnu cabdalla araajici baa ka mida waa cabdiraxmaan ibnu salix almaxmuud baa ka mida raggaan soo maray kurtigood waa cabdalla ibnu cabdiraxmaan eh, asacdi baa ka mida wa hayrihim raggaan umm muqadimaadka soo maray in badanoo ka mida culamadaas raggii aan ku dul istaagay ay wa hayrin baa ka mida weye raggaasoo ragga dul istaagay marka waxaad ujeedaa rag culamaa oo cilmigooda diintooda ku kalsoon yahay ayaa meesha maray oo qaarkood de maxaa la yidhi ay ahaayeen raggii majlis alqadaa ilacalaa haystay raggii maxaa la yidhaahdaa haystay hayatu kibaar culamaa haystay raggii haystay oo aasaasay jaamacaadka nahda acilmiya alxadiia jaamicaat wlmacaahid wlqudaad raggii maxaa la yihahda aasaasay ninka l uu ka sheekeeyey wadaadka laba sana miya meel sd muutaya u maray rasaaishiisi iyo maaa hadday soo baxday rasaaisha hadday soo baxday iyadoo afar majallo oo laba u qaybsan ayaa hadda soo baxday ay ninka la yidhaahdo cabdalla cabdalla ibn cabdalla ibnu caqiil cabdalla wxuu lagu dari jiray ku magacii ku xigay ma xusuusto aabbaha laakiin ibn caqiil baa awood bana xususta cabdalla ibn caqiil wadaadkaas maxaa la asaga ah maxaa la kutubta hadda soo baxday wadaadka wuxuu ka sheekeeyey wadaadka wuxuu ka sheekeeyey maxaa la yidhaahdaa markii ugu horeyso qadaha loo magacaabay mantiqat aljeesaan dhulka loo magacaabay hamadhax waatan caaridoy meelaha markaan tegay qadaha la ii magacaabay buu yidhi sheekhiis waxaa soo sharaxay oo soo gudbiyey bilmunaasaba cabdiraxmaan naasir sacd la soo gudbiyey markuu soo gudbay sheekhiisii oo qadii loo magacaabay oo la diray bil baan isaga socday buu yidhi jeesaan dhulkan maxaa la yaman xuduudkeeda iyo ilaa riyaadu baabuur ma jido jid ma jiro wadda ma jito xuma baabuur maxaa la jira baabuurka dawladda u shaqeeyo labada isbuuc mar dhaqaaqahayo maxaa la iska qorqoro yara maxaa la dhaqdhaqaaqahayo daay loola yara marka ila baabuurtu saad moodaysa ma baabuurtu maxaa la yidhahdaa nin baa la wareysanaya waan dhegaystay maxaa la yidhahdaa london maalintii ugu horreysoo gaadhi la dhex dhamariyey ninkii joogay kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii yaa nageysa iyoo la waraysanaayo kaarin ugu horreeye london la keenay london dhexdeeda oo dhaqaaqay ninkii xaadirka la waraysanaayo b b c ay waraysanayso marka gawaarida waxaad moodaysa waqtina way bilaabata almuhim muxuu ka sheekeeyey wixii markaan maxkamadihii meesha markaan qadii la isoo magacaabay xaafiisaad fadhiisato waraaqaad wax ku qorato qalad wax ku qorato meelaad fadhiisato midna maba jirtaba meel tuulaa un magaalaa un baad imaanaysaa kabacdi maxaad samaynaysaa guri baan iska kelaystaybi waraaqaad wax ku qorato diiwaan iyo sanduuq iyo meelaad wax dhigata ma jirto ninku caawiyo wax kuu qoro ma jiro dadkanu ku wada ribaadiyo waxaa weeye wadaad yarow meel maxaa leeya mawlac yari maxaa le wax ka tujinaya inaad heshoota warxooga wax ii qoro maxaa leeya wax yeerin kara mooge maba jiraba markaas waxay noqotay inaan wax diyaariyo arday inaan diyaariyo inaan culmo diyaariyo tadriib inaan sameeyo inaan dadka u yeero dadkan ixtixaam ka qaado aan fiiriyo ninkii fiican aan wax kala saaro habeenkii maxaa la yihahdaa qaar ila seexna ay ila joogtumaan aqriya fiqi aqriya xadiis aqriya wax isku dubarinto kabacdi sanad gudihiisa aan rag maxaa la yihahdaa soo saartay guri aan kiriystay maxaa la bugaag soo gatay qadaayaadkii waxayga aan maxaa la malaf anugu aan samaystay kabacdi laba sano kabacdi malik cabdilcasiis aan waraaq u qoray aan in waa in maxkamadda loo dhiso sidan kuma jiri karno markaas maxkamadna loo dhisay maa dowladdu marka shidaal ma jira la soco shidaal weli ma jiro shidaal marka la diaayo markaas kabacdi waaa l meeqaa ku baxaysa maxkamadda alla guriga keladiisa weeye raatibku lixdii bilood oo kaleba xoogaaba mar wax loo balqinhaya maxaa la soo maray sheekhu iyaga waxaa weeye hadda waad meesha aragtay marhayo meesha aragtay ayay marahayaan wey marka qadaha dadka noocaasa waxaa la yiraahdaa ninka la yiraahdo ninka la yiraahdo wadaadkaas cabdalla wuxuu ka sheekeeyey oo macnaha qadaha iyo xaaladaha uu soo maray inta maxaale uu codsaday in laga cafiya intaas jeer in laga diiday laga diiday cabdiraxmaan as sheekhiisu ku soo noday sheekh maxaa la yihahda hawsha maxay tahay maxaad dawladda iigu dirtay qadaha laga dad kale dad kale u dir ma jirto inaad dawladda dadka u shaqayso dadka maxaa hadaan loo shaqaynaya dadka u shaqaynaayo ummadda inoo shaqaysaan tayib marka qadaha iyo hawlihiisa maxkamaduhu waa hawlo iska noocaasa weeye tayib si maxaa la yihahda casharka u yaryaraada bal xoogaa wax yar aan kac ka siino alkhaatima khaatimadi gabagabaysadii winaanadkii wey marka culummadii almuhim waad aragtay culummadii maxaa le dadka noocaas ahaa waxaan uga jeedaa wadaad ku keenay ragga noocaana culummadii maxaa la yidhahdaa hawshaa haysay oo hawsha hadda wadaadku noo soo raray waa dadkii culummada ahaa oo dowladda maxaa la yidhaahdaa manaasibta hayay dadka la soco maxamed bin ibraahim maxaa la yidha xagga sultada iyo awoodda waa ka awood badan yahay wasiir waa ka awood badan yahay waa ninka maxaa la yidha amiirkii dowladda waa kala tuurayaba huwa aclaa min martabat alwasiir sheekh la soco huwa yamuru lwusaraa haddaad kitaabkiisa akhriso maxaa la yidhaahdaa wuxuu waraaqda u qorahaya waatan xala idiin soo sheegay wasarada nin walba mubaashar umar imhaya amiirkii soo magacaabay mubaashar buu waraaqda uu qoraya wuxuu leeyahay laa yajuusu haada saas samee hawshaa samee hawshaa ha samaynin maxaa buu samaynaya marka aqwahe min alwasiir sheekh ah, aqwa min alwasiir wey dadka noocaasa marka cilmi iyo awood sulto baa lagu sheegay wey waataan idiin soo sheegay wadaadkii maxaa leeyahay axmed waxaa la yidhaahdaa alqaadiri alxanafi kitaabkii uu qoray markii la diiday dowladdu maaa dowlad culammadu markay diideen taqniin mamnuuc markay dhaheen kitaabkii uu qoro gurigiisa ku qorqortay waatuu soo saari waayey markay culammadoo dhan go'een oo ay dhammaadeen siddeetan kod hadda dhow annagu aan joognay yaa maxaa la yidhaha daabacay weliba marka haddana maxkamadii midna lama keenin lakin si caadiya ah loo wadaa ka macrifa ka ta'liif baa loo daabacayo marka raggi waa lagu sheega almuhim gabagaba risaaladii waa gabagabo wey alkhaatimatu tii gabagabaynaysa gunaanadisay tabayana waxaa caddaaday buu yidhi lana annaga waxaa noo caddaaday mimaa madaa wixii tegey waxaa noo caddaaday oo fusuushii soo hormartay waxaa noo caddaaday anna taqniina shariicad shareecada loo qodobeeyo alladii maxaa taqniinkaasoo yuriidu uu doonaya bihi asagaba man dacaa ilayhi ciddii ugu yeertay dadka maca ixsaani danni bihi annagoo danniga iyo malaha u hagaajinayna inay dad muslimiina yihiin dad dalabatulcilmia inay yihiin dad culamaa inay yihiin inaan annagu malaha u hagaajinayna hee waxay hawsha u yidhaahdeen dar'a mafsadatin maxaa la yidhaahdaa mafsadadii in la naqo dar'a mafsadati mafsadadii in la naqo waxaa la ikhtilaaf fi lqudaati qudaadu inay iskhilaaفaan maxay hawsha u keeneen waxay dhan taqniinka waxyaalaha ugu weyn u codsanayn waxaa ka mid a qudaadda iskhilaafahaya oo magaalooyinka degmooyin kale jooga ama caasimadda jooga midba xukun ridahayo oo xukunkiina iskhilaafsan yahay yaan xadidaynaa halkii taabigooda ictimaadahayaan hal kitaab ciddi ka qiilbaaraysana waxa way isma khilaafayso hawshaas marka daru mafsada oo iskhilaafa ah yaan u samaynaynabay dheheen warkoodaas marka la kala tuuraaya dara mafsadati ikhtilaaf اlqudaat saasaan wax u keenaynaabay dheheen hawshaasay sheegteen wey ystalzimu waxaa ka laazimaya ka dhalanahaya mafaasida acdama min daalika ikhtilaafka qudaadda ood sheegteen mafaasid ka weyn boqol kiiba boqol baa ka dhalanaysa war ninkood cuqudaad iskhilaaftaad ka hadlaysaane diinta oo dhan oo la bedelaa ka dhalanaysa wey huwa tniinku khuwatun wuxuu tilaabo u yahay weye iyo jaranjaro u yahay ila اntiqaali in loo guuro in loo guuro can اhacati hareecadii in laga guuro maxaa l agee loo guurahayaa ila اlanظimati alwadciya nidaamkii wadciga taaquutiga shaydaanka qaanuun wadci in loo guuro ayuu tilaabo u yahay jaranjaro u yahay markaa hor saad moodaysaan maa taqniinkan ad leen ikhtilaafufuqaha baan ka hortegaynaa iyo qudaadka waxaa weeye wuxuu tilaabo u yahay oo albaab u yahay shareecadu la bedelo waataan soo marnay lagu noqon maayo walacalla waxaa mudan yahay man dacaa ilay cubdi iyo dadka ugu yeertay taqniinu shariica yajhalu daalika xaaladda inuu jaahil ka yahay maqaasidu shariica wa ma'aalaat alafcaal maxaa la yidhaahdaa walaqwaal inuusan milicsan oo iskala soo booday oo shaydaan u waxyooday oo meel uu ku arkay oo iska wanaagsan iska quruxsayaa laga yaabaa maaalaadka inuusan iirin w ila anu maxaa la yidhaahdaa ma'aalaadka inaad fiiriso waxay ka mid tahay hee ninka caalimka cilmigiisa waxaa ka mid ah aqoontiisa lagu kalsaanoonaya waxaa weeye inuu fiiriyo ma'aalaad axdaad maxaa la yidhaahdaa walqadaaya walfataawa hee inuu ka baaraan oo fiir maxaa ka dhalanaya hawshaa dadka u sheegaysa maxaa ka dhalanaya marka walacalla man dacaa ilay yajhalu daalika xaaladda inuu jaahil ka yahay baa laga yaaba aw yatajaahalu ama jaahil buu iska dhigahayaawo ah. jaahil ma ahane yatajaahal weeye ah, balaayaa soo riixaysa dowladduba ku kacsan yahay maxaa la qaduhu meel ka waayey maxkamaduu meel ka waayey ama xuba asig kuliyatu maxaa la qaanuun shariicuba ka soo shariic wal qaanuun buu ka soo baxay meel wuxuu raba ku soo baxo inuu caan muxuu raadinaya balaayo kaluu maxaa la marka xaaladuu raadinayaa waana kuwa ugu daran w aljaahili maxaa la yidhaahdaa waxaa nooga daran maxaa la almutajaahil jaahil ma aha waxbaa yaqaanaan laakiin yatajaahal kuwa noogu daran wey lannu ummaddii bay dagahayaan xali ninkan waa nin caalima diinta waa yaqaana see waa sheekh laakiin waxaa weeye waa midka qolada dadka dhagraysu ka mid yahay qaala calaamatu maxamed alamiin shinqiidi waa laga maarmaayo sheekhiisa uma jeedid wuxuu yidhi wa idaaxu daalika hadal dheer buu leeyahay wey hadalkiisa waa dheerya laakiin xoogaa waan boobsiinahaya waidaaxu daalika xaaladda waxay caddaynteedu waxaa weeye buu yidhi in la caddeeyo anna nidaam alwadci nidaamka wadciga oo maxaa la yidhaha ama taqniin ha ahaado ama taaquuti midkaa rabto adigu ama taaquuti kurdigoodi oo balaaye yatarakam maxaa tatarakabu waxaa iska saaran yahay xaqiiqatuhu tatarakabu waxay iska saarantay xaqiiqatuhu min shay-ayn xaqiiqadiisa iyo dhab ahaantii nuxurkiisu laba shay buu iska saaran yahay buu anin daraaseeye hawsha sheekh wo khabiir wey wuxuu yidhi axaduhuma labadaas shay midkood waxaa weeye suuratuhu suuradiisa qaabkiisa wey haykalkiisa wey allatii taasoo hiya ayaduba shakluhu shakligiisiiyo qaabkiisa weeye ayb wa hayatuhu hay-adiisay qaabku u dhisan yahay weeye fii tartiibi oo maxay tahay fii tartiibi in la kala tartiibiyo la kala dambayso fii tartiibi mawaadihi maadooyinka in la kala tartiibiyo qodobka labaad kan koowaad kan cutubka labaad cudubka saddex cudubka afraad iyo saa loo tartiibiyo iyo walxirsi in lagu dadaalo calaa taqriibi in la soo dhoweeyo maca macaaniiha macaanida in la soo dhoweeyo nuxurka inta la soo dhoweeyo oo la yihaahdo adilo iyo aqwaal inta laga gooyo qodobka waa xalaal waa xaaraan lama samayn karo hala sameeya meesha lagu soo dhoweeyo iyo watabtin in lagu koobo tabtin in lagu koobo bilarqaami raqam baa lagu siinaya raqamka nooc cutubka noocaasa qodobkiisa kaasa fakhridiisa taasa ee ah bi ah ayaa ku qabatay beerkaa lagugu dhiftay waad xihan tahay maxaa xihay xeerka qoyska ku qabtay reerka qoyska ayaa ku qabtay waxaa la yidhahdaa ninkii la ohan jiray muxuu ahaa maxamuud geella yuusuf raggii la soo shaqeeyey baa cashar ka dhegaysanayay oo adraag maxamuud geella yuusuf sheekhow maxamuud geella yuusuf raggii cinqilaabka sameeyey oo maxaa la yidhaahdaa wasaaradu baan wasiir ka soo noqday oo maxaa la yidhahda markii ugu dambaysana wasiirkii maxaa la yidhahda garsoorkii cadaaladda laga dhigay oo laga dhigay ra'iisu maxaa la yidhaahdaa ii sheeg maxkamaddii badbaadada oo laga dhigay rasi maxaa la yidhahda guddoomiyihii maxkamadaha oo dhan laga dhigay oo maxaa la yidhahda ninkii keenay dee xisaabu xil ma leh taliyaha ciidanka badda wasiirka gaadiidka maxaa inta jeer intaas wasiir wasiirka maxaa dawlad intaas jeer wasiir laga dhig weligiis habeen jagalaan ma noqon ninkii noocaas in la soo sheegay casharka dhageysanay marka xaaladdu saad moodaysaan ma gooy xaaladdu waa adagta tayib maxaa wax lagu xukumaaya sheekh wixii lagu xukumay waa yaalaan hadda wali waa yaalaan wixii maxamuud maxaa la geelay soo ku waday mawjuud sheekh waa joogaan way tayib marka maaa le waa la tarqiiminaya aaniyatu midda labaad waxaa weeye xaqiiqatu maxaa la yidhaahdaa ruuxii wey naftiisa dhabteeda w war shaygu soo naf ma leh haykalka laguu sheegaya waa boodhigaagaan haykalka hadda or ku hadla qodobka hore shaklu wa hay-atuu ku yidhi waa boodhigaagan waxa kaa muuqda wey maxaa kugu jira naf iyo ruux baa kugu jirta wey marka markaad haykalka guuda aad gariqaabku u dhisan yahay iyo qodobayntiisa naftuna waa qodobka labaad aaniyatu waxaa weeye xaqiiqatu ruuxii wey naftiisa dhabteedii wey allatii ruuxdaasi naftaasoo hiya ayaduba mushaabakatun isu haysa weeye lidaalika alhaykali iyo wasuurati suuradda isu haysa wey suuradan guudo kuu muuqata qofka suuradiisa maxaa isu haya nafta weye naftu markay ka baxdo gacan meel bay u dhacaysaa in ilba meel bay aadaysaa lugo meel bay aadaysaa waa la isku soo duwaaya war meydka isku duwaalelay maxaa dhacay lann nafti baa baxday soo maa nafti markay baxday waxaa weeye waxa isu hayo qofka toosinaya waa nafta wey naftu markay markay baxdo xubinba meel buu dhacaya marka wax xaqiiqadiga naftiisu maxay tahay weeye ka mushaabakati ruuxi naftu say u haysa lilbadani qofka badankiisa say u haysa haykalkiisa weeye qodobka labaad qodob waa haykalkiisa suurada guud midna maxay tahay ruuxda iyo nafta wey haye wa tilka ruuxu ruuxda iyo nafta lagu sheegay hiya waxaa weeye xukmu taaquuti waa xukunka taaquutka wey xeerkii qoyska iyo maxkamaddii badbaadada iyo maxaa la kala tuuristii weeye meesha lagu baaba'ayo marka muxuu ku yidhi maaa xukmu taaquud wey wa tilka ruuxii xukmu taaquud wey fasaara wuu ahaaday buu yidhi adtadwiinu qoritaanku wax la qoraya mushtamila mid shamlisay oo kulansaday calaa axadihimaa labada ankusha mid ka mida wey waalwaaxidu midna nisfu inayn weeye war xisaab haddaad dhiganayso waaxid muxuu ya nisfu inayn weye sheekhoy labadaa mid ka mida iska saaran tahay kii la helaba hee nisfigii baad haysaa baailka wey kii la helo nisfi baatil waa haysaa labadooda marka laysu keenana baatilkii oo dhammaystiro boqolkiiba boqol wey wa mima yudanu waxa la malaynaya waxaa ka midaba dhanan qawiyan male xoog badan waa yukhsha laga cabsanayo khashiyatan shadiidatan wey khashiye maxaa la yidhahdaa aad u daran anna wadca dejinta weeye shakla suurada guud shakla wa suuratin maxaa la nadaam ilwadci bitadwiini in lagu dejiyo shakliga iyo suuradda nadaamka wadciga in lagu dejiyo ee iyo waa wadci in la dejiyo wadci inuu noqdaa laga yaabaadhe wadci inuu u noqdo dejin xajara aas aasi dhagxa aas aaska war maanta madaxweynuhu dhagax dhiga wasaaraddu maqli jirta xajarkii aasaas taqniinku wuxuu dhagax dhig u yahay hee qaanuun alwadci ataaquuti albaail buu dhagax dhig u yahay digtoonow sheekh marka wey dhagacaasa waa in la kala jabiyo intaan la dhigin ninka watana gacanta lagu dhufto wadci xajari asaasi weeye dhagaxi asaasigaabaa la dhigay maxaa loo dhigahayaa linafqi si loogu afuufo ruuxii maxaa liya haada lahaykeli in maxaa liya markaa nafti lagu afuufo markii suuraddii la sameeyo hee neeftaa lagu naftaa lagu afuufahayaawo qaadigii baa imaanaya waaba kugu xukumayaa linafqi maxaa la ruuxi hada alhaykal alasliyati fiihi naftii asligeeda kus jirtay in lagu afuufo base baa la sugahayaa walaa shaka shakin waa hadal iska adabi ah hadal iska waxa laga dadka dhalinyarada qaarna ku adkaada laga hadal iska adabi ولا شك شك مجد كما جرى أن الظروف الظروف وجمع ظرف وي ظرف كان معنيس waxa way alxaal xaaladda adaraf ah, macnihiisu alxaal weeye duruuf waa maxaa jamcu duruuf waxaa weye daraf weeye waxayna noqonaysaa alaxwaal xaaladaha iyo arrimaha jiro wey walaa shaka shaki kuma jiro anna duruufa xaaladaha alraahinata ee alqaa'ima taagan wey xaaladaha taagan oo kacsaada taagan wa makhaayili aduruuf makhaayil odorosta makhaayil maxaa la yidhah waa jamcu makhiila iyaduna maxay tahay waa odoros in la odoroso oo la fiiriyo weeye waa makhaayilu in la odoroso oo la fiiriyo adduruuf xaaladaha taagan almustaqbal cafwi wamakaayin in maxaa la odorosa aduruuf arrimaha weeye almustaqbalati soo socota waa midaan inii sheegahay soomaalidu waxay tidhaahdaa waxa soo socda ninkaan garan waxa jooga ma garto alladii laa yacrif maa saya'tii laa yacrifu maa huwa qaa'im wa mawjuud wa xaadir inala socota xaaladda sheekhu tayib wamakhaayir duruuf marka in la odoroso oo la fiiriyo oo laga baaraandego ee waaa jira maaa qolaya waxaa jira moogta annagu aan u naqaano xagga saxarada iyo kahanada xagga siyaasadda siyaasadda waxaa jira meelo laga fiiriyo daldalool laga fiiriyaa jira laga qisho maxaa daldaloolka siyaasadda laga qisha maxaa ka mida ah? taariikhdaa ka mida ah. taariikhdaa ka midow ah. meela wax laga qisho hataan idiin soo sheegay suquudu duwal dowladda qaabka loo istaa qaabka u dhacdo qofka taariikhda yaqaana dowladdan ma dhacaysa mise waa istaagaysa waa garan karaa maaayir marka uu in la odoroso xaaladaha mustaqbal soo socta tuakidu waxay adkaynaysaa wy ana tayaaraati kacdoommada w tayaar kacdoonka mudaaharaad soomaadan maqal haada w waa karaa w tayaaraadka kacdoommada weeye alilxaadi oo diinlaawayaalka w ilaad diinlaawo wey waa dadka aan rumaysnayn diin iyo iimaan midna aan lahayn weeye aljaarifati maxaa la xaaqaysa oo baaba'inaysa w jaarifku maxaa weeye asaaxiq wey aljaraaf waa la cagafcagafta geedaha iyo ciiddi wa lagu qaadaa soo maaha la yihahda marka ana tayaaraadka kacdoonnada iyo mudaharaadyada weeye kacdoonnada afkaarta ataa ah oo ururada ah alilxaadi oo diin la'aanta w ah, mabda la'aanta ah. aljaarifati ee xaaqaysa oo baabi'inaysay fii akhtaar macmuurati akhtaar waa jamc qutri we waxaana laga wadaa albuldaan wadamada baa laga wadaa almacmuurata camiran oo la degan yah lagu nool yahay annaadirata oo u fiirinaysa oo u arkaysa ilaislaami islaamka waay u arkaysaa way ku iirinaysaa annaadirata ku iirinaysa ila islam islamka way ku fiirinaysaa bicayni xain il maxaa la liidnimo iyo hoosayn wey il hoosayn islaamku waxay u arkaanba wax baaliyoobay oo tegey oo duugoobay siduu yidhi maxaa leeyahay maxamed ibraahim cigaal siduu yidhoo kale warkuu u qoray maxaa la ohan jiray jariirat maxaa la yidhahdaa qadaa'il dawliya uu ku qoray wixii islaamka soomaaliya ka jiriya bariga afrika maxaa la geeska afrika waa islaam burburay oo baaliyoobay buya annaguna inaan israacinaan rabnaa sidaa daraaddeed waxaan codsanaynaa dowladda sharafta waa israa'iil inayna aqoonsato saan islaamka asaga aan su tirtirno xagee laga ictiraafaya shaekh ictiraaf xagee jooga ictiraaf ictiraaf ma jiro marka maaa l islamka waxay ku fiirinayaan bicayni xatin cayn hoosayso naqs bay ku fiirinayaan walisdiraa'i iyo liidid wey isdiraa maxaa la yidhaahdaa waa ixtiqaar iyo istikfaaf wey shayga in la fudaysto la liido waxbaan laga soo isdiraa saasa la yihahda yaqlibu wuxuu maxaa la yidhaahdaa xoog badanahaya wey yaqlibu calaa danni daniga wuxuu qaalib noqonaya xoog badanhayaabuu yidhi oo yukhaafu laga cabsanaya khawfan shadiidan waxaa laga cabsanahayaa annahaa taqniinku ama tayaaraadku annaha maxaa la yidhahdaa tayaaraadku ama taqniinku biquwati awoodda wey tayaradka in loo celiya annaha tayaaraadkaas iyo kacdoommadaas biquwati maxaa la yidhahda maqaatiisiha magnadkeeda wey magnad waa taqaanaa birqabatada magnadkeeda annaha biquwati awoodda maqaatiisiha ee magnadka maxaa la yidhahda birqabadkeeda wey jadaabadana waxa weeye ajadaabati oo soo jiidaysay macnaa maxaa la yidhahda magnadka wax soo jiidahay allatii taasoo jadabad jiiday weeye hayra haadihi albilaad bilaadan annagu aan joogno sacuudiga mamlaka carabiya sacuudiga aan ahayn oo min alakhtari wadammadii iyo bilaada ka mida min nidaamihaa nidaamkeedii bay ka jiida alslaamiyi nidaamka islamiga diinta lagu dhaqmaayey allatii nidaamkaasoo tawaarasad ay kala dhaxashay wey ummaddu casharaat ayay ka jiiday oo ka dhifatay wey xaggeena u jiiday waay u jiiday maaa lyii casharaat qurmalka dhex waay u jiiday wey ilaa nadaamin wadciyin bay u jiiday wey nadaam wadciya oo iyagu degsadeen alladii kaasoo sharacahu uu jideeye weeye ashayaanu shaydaanku uu jideeyey calaa alsinati wliyaa'ihi carabka carabka awliyadiisa ayuu ku jideeye wey ninkan ku dhahay taqniinu shariican wadnaa waa shayaan hee haykelka wuxuu ka yahay insaan weeye laakiin waa shayaan wuxuu ku hadlaayaa carabki maxaa l ibliis buu ku hadlaayo shaydan baa soo kirayso ka dhex hadlaayo jidu waay jiidi doontaabig oo dhufan doontaa haadi bilaadna way dhufan doontaa yowman ma maalin maalmaha ka mid ay jiidi doontaa ilaa maa jadabad waxay u jiiday ilayhi xaggiisa hayrahaa ee hayra haadi bilaad oo min aaktaari maaa la akhtaari gobolada ka mida allatii fiiha allatii akhtaartaas buldaantaasoo fiiha dhexda ku sugan yahay micaatl culamaa baa ku sugan wey micaatl culamaa kal misri wey sida masr oo kale azar duub weyn baa fadhida warduub weyntii iyo koofeed weyntii iyo maxaa l ijaabo weyntii maxaa ku dhacay asar fadhiday miatulculamaa baa jooga wamaca daalika baailkii ayadaa laga bilaabay waa ku biyadhigay waa saldhigtay kabacdina waa ka baahay maxaad u malaynaysaa beled soomaaliya oo kale culammaduba yartay naadir ay tahay oo nin wadaadoo wax sheegi karaa ama xaqa ku adimahayaba uu yahay mid hee malagiisu galay oo kafantiisa qoorta ugu jirto famaa baaluka sheekhow maxaad malaynaysaa wadan noocaasoo masar oo kale baa la kala tuuray oo maxaa dhacay lianno waxaa weeye waxaa ku yaraaday hee ficilada diineed baa ku yaraatay waxaa ku yaraatay macrifada ay fahmayaan qaanuunka wey waxay dhaheen siyaashadu waa shayطaan lamana galo loomana baxo nin waliba masaajidka gurigiisa iyo hee ha iska laazimo waxay dowladdu waatana faraha ka qaado meesha kala baxaysa kala baxdo dowladday u taalla markii dambena mushaar baa loo qoray waqafkii markii laga siiyey mushaar baa loo qoray ilaa ay dhaheen ha ay markii dambe laga soo guray culamau اlazhar waxay dhaheen yaa sacaadat الra'iis maada turiid maxaad naga rabtaa nuxallil am nuxarim mas'alada aad naga rabto ma kuu xalaalaynaa mise waa kuu taxriiminaa Ah, jamaal cabdinaasir ba waaa l markuu maaa l nimankii la ohan jiray dubaat اlaxraar afgembiga sameeyey dubaat اlaxraar loo yaqaanay yaa waxa l markaad samayso hawsha waxayso ballanka ilaahay waxaa kuuga culamaa ulazar waa lagu kala tuuri baa layidhi hawsha soo daraasiya khabiir weeye moogta markaasuy qadan wallaahi buu yidhi ma aniga kuwaas ay taabanaya buy qadan wallaahi se uwazic buy khubzi biduuni laxmi buy hilib maaa kibis iyo canjeelo xataa aan rooti hilib lagu darin iyo maraq yaan u qaybinaya markaas i cabinayaan heerkaas la gaara sheekho wuxuu ku yidhi sheekhu marka maxaa la yidhahda allatii fiiha mi'aat ulculamaa ka misri mi'aad culamaada jooga haddana maxaa la yidhahda diintii waa laga jiitay wey culimo joogiddeeda waxbaa ku qaymayn wey lakin waxad wax ku qaymaynaysaa xaqa ma la sheegaya sheekhu malaayiin culamaa joogta hay-ad culamaa joogta annagaa magaciisiya waxa waxbaa ku qaymayn maxaa wax ku qaymaynaysaa war xaqa ma lagu addimayo wax ku qaymaynaysaa wey ayb lidacfi maxaa la yidhaahdaa liid maxaa la yidhaahdaa dacfiga iyo liidnaanta weeye alwaasic اdiini w waai maxaa la yidhaahdaa huwa almaanicu alxaajiz baa hayga maanica oo wax reebahaya ayaa la yihahda almaanic lidacfi waxaa daciifmay wey daciif noqday oo eber noqday korontadii diinta baa daciif noqotay baterigaa ka dhacay wadaadayd baterigaa ka dhacay wadaaddo baterigu ka dhacay oo korontadu ka dhacday weeye baa meesha fadhiya lidacfi alwaasic اdiini maa ficiladii diineed maxaa la yidhahdaa maanici diineed baa ka dhammaatay wey sidoo kale waay ka dhawaasicdiiniga wuxuu ka dhammaaday filaqlabiyati badnaashadii weeye asaaxiqati ee maxaa la yidhaahdaa goynaysa wey aqlabiya saaxiqa maxaa la yidhahdaa haddii tusaalaan laba nin ay tartamaan oo ninna labaatan helo ninna siddeetan cod helo ninka siddeetan cod helo waxaan leenahay maxaa la faaza biaqlabiyati saaxiqa aqlabiya goynaysa oo muranka goysi bu wax ku helay saaxiqa marka way ixsaaqinaysaa khilaafkii wuxuu dhan bay meesha ka saartay ayib hada iska adabiya fi aqlabiyati saaxiqa min shabaab muslimiin dhallinyarada muslimiinta waxaa ka dhintay weeye ficiladii diineed dareenkii diineed ayaa ka dhintay wa kownu ahaanshadii weeye athaqaafati macluumaadka iyo cilmiga iyo mabaadida iyo waxbarista weeye almucaasirati he oo wakhtigeennan joogto ay ahaatay min acdami alasbaabi asbaabta midda ugu weyn lilintiqaali in loo guuro oo la aado ila alqawaaniin alwadciya qawaaniinta wadcigaao qawaaninta wadciga in la aado aqaafada macluumaadka jaamacaadka iskuulaadka kuliyaat maxaa la qawaaniin balaayada jirta madhabkan iyo iskuulaadka wax lagu baranahayo maxaa la yidhahda saylabaska wax lagu baranayo muqararaadka oo cilmaaniga say maxaa la yidhaahda calmaaniga oo wax lagu baranahayo ayaa waxa ummadii oo dhan bay qaribtay ummadii o dhan bay qaribtay marka waa kowni aqaafa aqaafada iyo macluumka macluumaadka jira weeye macaarifta jirta almucaasira waqtigan aan nool nahay jirta waxaa weeye min acdami اlas asbaab asbaabaha midda ugu weyn lilintiqaali ummadda u raraysa u guurinaysa ila alqawaaniin alwadciya qawaaniintii wadciga ahaa iyo faransiis iyo talyaani ingiriis u raraysa taasay ka mid tahay weeye hada wabilahi towfiiq sal allah wslam cala nabiyina moxamed wcala aalihi asxaabihi ajmaciin